ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ثم أما بعد waxaynu ku dhex jirnay kitaabkii ama baabkii ka warramayay soomka axkaamtii soomka iyo adaabtiisii islaamku u jideeyey cibaadadaa ilaahay loogu dhowaanayo waxay ku qurux badnaanaysaa oo ay ku wanaagsanaanaysaa cinda allah niyad samaanta iyo daacadnimada uu qofku kula yimaado ah ikhlaaskii iyo muwaafaqada uu sharciga waafaqo addoonka camalkiisu cibaadadana lafdhabarteedu waa cilmiga cilmi loo helayaa way hagaagaysaa haddii loo waayana waxa weeye waa qof hoostan gul la qaaminayu eegii arrinkiisu lidalik baa loo baahan yahay camal walow qofkuu qabanayaba sida arrimaha adduunyada ugu dadaalaya cilmigeeda in uu ugu dadaalo cilmiga aakhira iyo cibaadadaba waxaynu ku dhex jiraynay ama aynu soo maraynay bisha iyo waxyaabaha ay ku sugnaato iyo qofka bishan arkaya looga qaateenka noqonaya macnaa laga rumaysanayo bishii baan arkay waa hubuutu hubuutu alhilaal ramadaan bisha ramadaan sugnaanshaheeda iyo shawaalga wa can ibni cumara radia allahu canhuma qaala cabdillahi ibni cumar wuxuu uhi tara'a annaasu alhilaala baa bishii istusiyey macnaha waa la daydayey meeday halkee ma muuqataa waa la bidhaamiyey faahbartu nabiya sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed waxaan u sheegay annii ra'aytu inaan bishii anugu arkay fasaama nebigu wuu soomay wa amara annaasa bisiyaami dadkiina wuxuu faray inay soomaan rawaahu abu daawuud wa saxaxahu alxaakim wabnu xibbaan xadiidku waa saxiix wey ibnu cumar waxa uu leeyahay haddii bishii la sheedaaliyey ama la ilaadiyey ama la bidhaamiyey qaarmeeda ima muuqataa rabadaan hala daydo aniga arkay in dhalinyaraa buu ahaa indhihiisu caafimaad qabaan qaca buu ku siiyey dabeedna nebigu u tegay calayhi salaatu wasalaam oo uu sheegay waa looga qaateen weeye cabdillaahi saxaabiyun jaliil ma sii weydiinaya nebigu calayhi salaatu wasalaam su-aalo kale isna wuu soomo dadkii wuu bilaabay ummaddana sooma buuli xadiidkaasi wuxuu sugay qof keliya in lagu soomayo aragtidiisa maadaamu yahay qof caadila xagga hore bisha kan kalena waa la macno wa can ibni cabaasin radia allaahu canhuma isagiiyo aabbihiiba ilaahay raalli ha ah ka noqdeen أن أعraabiya jaءa ilى النabiyi salى الlahu عalayhi waslm nin reer miya baa rasuulka u yimi faqaala wuxuu uhi inii ra'aytu اlhilaal bishii baan arkay ramadaan faqaala markaa wuxuu nebigu ku yidhi atashhadu ma qiraysa an laa ilaaha ila اllah ilaahay mooye ilaah kaloo xaq lagu caabudaa inaanu jirin qof muslimoo a shahaadanaya ma tahay qaala wuxuu ihi atashhadu anna muxameda rasuul اllah nebi maxamed inuu rasuulki ilaahay maqirsan qaala nacam qaala faadin fi nnaasi ya bilaal faadin fi nnaas dadka ogeysii yaa bilaal an yasuumuu gada inay beri soomaan dadku berri ha soomaane bishii way sugnaatoo nin muslima arkaye dadka ka dhexnawaaqoo aadaankaagii ku ugu dhufo u sheeg رواه الخمسة وصححه بن خزيمة وابن حبان ورجح النسائي إرسالا xadiidku waa mursal marka mursalkana dee aimada qaarkood waaba daliishadaane laakiin marka mursalka mid kaleo mawsuuli uu xoojinayo waa la qaataa alisnaadu walirsaalu walqiyaasu walintishaaru camalu asaasi arrimaha noocaasa ilaa shanta ah hadduu mursalku helo waxa uu noqdaa mid xoogooda waaya qaybtan mursalka ah iyo kaa hore saxeixa ah labadaba saasay iska raaceen mustafaadaadka laga qaadanaya haddaynu gudubno bisha ramadaan soo gelideeda waxay ku sugmi kartaa nisaabka markhaatigani uu yahay hal mid qaala alculamaau walow unta liannahu min baabi riwaaya qof dhadigba dee ha ahaado oo gabadhba ha ahaato oo gabadha sida looga aqbalaya xadiid marka ay wariso ayuunbaa kolkay bisha soo warisana looga aqbali waalcamalu calayhi cinda akari ahli lcilm wahuwa madhabu shaafici wa ahlu cilmiga intooda badani sidaasay ku tegeen oo ay qabaan bishiina waa loo dadaalayaa taasa axwad ah waxa labaad annahu laabudda min takliifi shaahid bian yakuuna baaligan caaqilan qofku waa inuu yahay qof mukalaf qof la xil saaray oo mudakaroon waa laynoon sabi ahayn oo dee maarata mukalafo waa inuu yahay isla markaana caabida waxa xadiidkani afarkan dambe uu tusinayaa mursalkaasi baan leeyahay annahu laa budda min islaami shaahid wa min hubuuti cadaalati oo qofkani waa inuu caadiliyo nabigu su-aalun buu weydiiya wuxu uhi muslim ma tahay qofa shahaadanaya ilaahay rasuulka qaraya ha marka dee cadaalad kaloo lasii weydiinayaa ma jiro waa asxaabi mar hadduu ashahaatay nabigana arkay waa asxaabi istixbaabu taraa-i lhilaal bisha in lagu dadaalo xadiidka laga faa'idaysanayo in la eegeego la iska saaro xil xil la iska saaro dawladda iyo dadweynuhuba waa inay xil iska saaraan ila waa cibaada ilaahay daraaddii ay u gudanayaanoo lagala xisaabtamayo yajibu calaa wulaati umuuri lmuslimiina ishaacatu khabari sawmi aw ilfitr haddii ay la afurayo la ciidaya haddii la soomayo labadaba waa in arrinkaa dadka mas-uuliyiintiina xil iska saaraa waayo mustafaadaadkaasaa laga qaadan karaa riwaadaasna waxa ay muujisay ama bishii waxa ay ku sugmaysa araggaas ayay ku sugmaysa haddii araggaa la waayana waynu soo marayna xalayka soddonka in la buuxinayo wa can xafsata umi lmu'miniina radia allahu canha ana الnabiya salى اllahu عalayhi wasalama qaal nabigu waxau ihi man lam yubayit الsiyaam ciddaan soomka barinin ama soo niyoonin qabla alfajr waa beriga ka hor falaa siyaama lahu soomuma jiro rawaahu lkamsa wamaal tirmidi wاnasaai ila tarjiixi waqfi inuu mawquuf yahayba way sheeg wasaxaxahu marfuuca ibnu khusaymata wabnu xibaan inuu marfuuc yahaybay ku kaga saxeix dhigay walidaara qudniy laa siyaama sooma ansixin liman lam yufridhu min alleyl qofkaan habeenkii guntin een isku waajibinin een soo niyoonin soomuma ansixin war xadiidu saxiix marka maaragtay la eego takriijka akhirka ee culimada xadiidkaasi waxa uu tilmaamayaa waxaynu u soconnaa soomkii wuu sugmeen marka la soomayay arkaantiisu maxay ta arkaantiisu waxaa ugu horreeya in la niyoodo leanna cibaado waliba waxay u baahan tahay anniya inama alacmaalu binniyaat sixatu lacmaali manuudatu binniyaat marka niyadii ayuu ka warramayaa xadiidkani soomka in habeenkii lasoo niyoodo waaya marka laysu isu geeyo labadiisa qayboodba qaybta hore iyo qaybta dambeba habeenkii la niyoodaabay sheegeen ka dambena aan la akrino wa can caaishata radia allahu canha qaalat dakala calaya anabiyu sala allahu calayhi wasalam data yowm maalin maalmaha ka mida uu nebigu iisoo galay bay leedahay xaaskiisa caaisha fa qaala nebigu waxau ihi hal cindakum shay miyaa waxaysaan la cuno qulnaa laa maya waxbaba ma hayno qaala markaa wuxuu ihi fainii idan saaim de haddaba waban soomanaha soomkii sunnaha ahaa uma ataanaa yawma aakhar maalin kale ayuu nebigu noo yimi faqulnaa waxaanu nidhi uhdiya lanaa xaysun raashin fadareeshanah oo jacbura baa naloo soo hadiyey faqaala wuxuu ihi ariniihi bal hadda isha ii saaro itusi falaqad asbaxtu saa'iman waabaan waa bariistay anigoo soomanay haddii la tusiyeyna fa faakala wuu cunay intuu ka helay rawaahu muslim xadiidkanina waxa uu tusinaya soomku hadduu sunno yahay in gelinka hore la niyoon karo ama mina subaxdiiba oo aanay shardi ahayn habeenkii la soo niyoodo waa qaybta hore qaybta dambena waxa ay tusinaysaa ina almutaطawica fi siyaami amiiru nafsi qofku haddii uu soom sunno ah soomayo inuu naftiisa isagu u sarreeyo oo sida uu soomka usii xidhiidhin karayo uu maaragtay haddii uu doonana wax isaga cuni karayo u jabin karayo ayaa uu tilmaamay qaybta dambena waaya marka labada wuxuu sheekhu isu dabageliyey kan la leeyahay habeenkii hala niyoodo waa kii faralka ahaa kan dambe ee labadan arrimood ay ku jiraanna waa sunnihii saas markaa farqigaasaa udhexeeya soomka sunnaha ah iyo soomka faradka ah yadullu alxadiid raqamkada calaa ana siyaama laabudda lahu min niya inama alacmaalu binniyaat wa inama likulli imri'in maa nawa wadalika biijmaci alculamaa waniyatu maxaluha alqalb marka niyo laga hadlayana dee sida kutubta yaro shaaficiyadaba aad ku aragt meesha laga niyoodaa waa qalbiga un faman khaطra bibalihi anahu saaimu gada faqad nawa wayakfi اlakl washurb biniyati som falaa yasixu siyaamu biniyati min annahaar marka tan lixda fuuriya bara ama waxa faraha badan ay dadkeenu daldalaan ayaan meesha ku jirin nawaytu sooma qadin adaan maxay ahayd xisaabtii dheerayd ee isku daba faxnay haddii aan loo xidhinba dadka caamadii ay dareemayaan in iyaga lafdigoodu kutubu shaaficiye waayo waxay yidhahdaan anniyatu maxaluha alqalbu intaa hore way odhanayan lakin watalafudu biha sunna ayaan daliil ahayn marka almuhim waktigii rasuulkana sala allahu calayhi wasalam may soo aroorin in dee la akriyi jiray intaas maaragtay xidhashada ah wax jiray may ahayn saa darteed ma aha wax la isku mashquuliyo ama sunno ah waaya sida tan salaad oo kaleba aynu hore uga soo hadalnay qofku mar haddii gabalku kolku dhaco uu niyoodo aroorta markuu afuraya ama suxuranayo uu yidhaah aroorta adoonti uu waxu cunayo waa kaa kuu sheegaya cunidii iyo cabiddan wuxuu waxu cunayaa aroorta adoontid baabu leeyahay maxaa u dhiman markaa maxaa kaloo odhan lahaa ma intuu istaagaabuu maskaxda tuujiyaayo aamusaayo giir iska kiciya niyadu dee wax maaha takalufahoo culus qofka waxa weeyaan waxa aad qabat saad iminka tiraa albaabka aad ka baxee suuqaatagti dee waad niyoota marka waa nooc haddaad halkan istaagtaa tiraa cishaaigii aada tukatid waad niyooto maa jacala calaykum fi diini min xaraj waaya marka intaasina waa arrin baraarujina markaasaa dadka qaarkood shubhada lagu tuuray waxa dhacda in ay soomkaba u daayaan iyaga oo aan garanaynin waxaa la akriyayo daraaddeed qaar baa waxa ku dhaca inta ay habeenkii waxaa la akriyayo ilaa waa inay maalintii yidhaahdaan xalay baanan xidhanin o xalay baanan xidhan oo miyaanad suxuuraninoo ama aanad cashaynoo adoor mee waane waanan akriin buu kuleeyahay qalad buu ka fahmay qofka marka arrintaa runtii in lagu baraarugsanaado wey niyaduna waa taas weeye falaa siyaama lahu nafyu lilwujuudi sharci marka soomkii maaragtay muctabarka noqon lahaa baan jirin waaya tadyitu الniyati an takuna fi leyli huwa khaas bisawmi اlwaajib waa sawmu ramadaan iyo sawm اlkafaara wاnadr soomka waajibkaaba habeenkiia ama sawm taawuc fayasixu biniyati min الnahaar sida xadiisyadaas tusinayaan yajuuzu tabyiitu niyati sawmi waajiba aw taawucan min ayi juzin min leyl kollay base habeenkii baa soo fiican ayaa fiican aad soo niyootay waaya xadiidka qaybta kale waxay tusinaysaa yadullu cala annahu laa yajibu itmaamu sawmi taawuc bal yajuuzu qadcuhu walifaar liannahu yustaxaqu litmaam qofkii inuu dhammaystiro iyo inuu maaragtay soomkii sunnahaa jebiye labadaba waa u suuragal wey maslaxadun baana la eegaya maslaxaduna waxay ku jirtaa inaad sii soomanaato mise inaad iskaba afurto marka haddii ay masbaxaddu ku jirto inaad iska afurto waad afuri kartaa markuu nebigu helay calayhi salaatu wasalaam xaaladan oo kale kolkay la soo gudboonaad waaya waxaa masalan dhacaysa mararka qaarkood inuu qofkii casuumad ba bayinaado ama dad asxaababah uu soo booqdo meeshuna waa meel wax lagu cunayo fantasiye iyo dabaaldeg iyo marqaan iyo lagu hayo meeshaa nin af arrinkiisuna suuq kuma laha asxaabta iyo dadka kuu yeedhee ducado yeedhmadooda aada soo ajiibtayna waxa ka farxinaya inaad meeshaa calooshaa ducayso arrinkaagu noqdo dee la arka adigoo marqaan daraaddii la dhidhiiday arrinku kol haduu kaaya inaad meeshaa wax afsaarto wey haddaad tidhaa waxba cuni maayana qalad baaba lagaa fahmaya marka waanaad iska cunto haddii dadku ay kula fahmayaan dhibi ka imanaynin waaya miyaad soomantay waaya maalinoo wada markaa dee wuu iska soomanaan karaa qof masalada kale isla sii khilaafayaan waxay niyadiibay kusii yar xeel dheeraadeen oo goormaa la niyoonayaa bisha dhexdeeda mise habeen walba bisha awalkeedaa la niyoonayaa mise habeen walba labadaba way yidhaahdeen laakiin sidaa xadiidka ah daahirkiisa aada moodo waxa habeen walba ayuu muuqanaya فذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد إلى وجوب تعيين النية لما يصوم له من أداء رمضان أو قضائه ومن النذر والكفارة والتطوع واي marka soomka uu macnaha niyoonayo tacyiinka uu ka hadlaya waxa wey dee soomku waajib ahaada laakiin waa noocee waa noocee soomkani uu niyoonaya hadduu ramadaan yahay dee waktigeedu waaba mudayiq macnaa waa faral mudayiqa la idhaahdaayo wax kaleba ma qaadaba waxa uu ku buuxaa uun ama janisba loo hayaa waktigana ramadaan la sooma un sagaal iyo labaatankaa cisho ama soddonkaa cisho wax kale mama aqbali karo laakin fii kayri ramadaan inuu qofkii marka uu niyoonayo dee waxa uu niyoonayo waa inuu maaragtay niyada ku cayimaa maxay tahay ma kafaaradiiba ma qadihiiba ma nadarkiiba hadduu waajib yabana saa u kala saaraata uu ka warramayaabaa taas waaya waxaa markaa arkaantii soomku ay ku soo ururayeen inuu qofki niyoodo anniya i lay fi leyl aw tabiitu niyati fi leyl iyo walimsaaku cani lmuftiraat iyo wixii qofka ka jabinaya inuu ka adxirtaado ana waynu arki doonaa marka soomkiibuu qofkii gudagalay arkaantiisii baa bilaabantay maxaa markaa sunayaasha sunayaashii baa bilaabmay wacan sahlin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaal nebigu wuxu uhi laa yazaalu nnaasu bikhayr dadku kama suulayaan khayr macnaha khayr bay ku sugnaanayaanoo khayr kama tegayaan maa cajalu lfid inta ay dadejinayaan afurka markay soomaan afurka intay dadejinayaan markay qoraxdu dhacdo muttafaqun calayh labadii sheekh baa warintiisa isla waafaqay وللترمذي من xadيiث أbي هurيرaةa رaضي الله عanه عن النبي صلى الله عليه وسلم qاaل isaguna waxa uu la ziyaaday xadiidka abi hurayre tirmidi wuxuu nabigu uhi qaala allahu caza wajal ilaahay baa waxau yihi weynaayo wanaagsanaaye axabu cibaadii ilay addoommahayga ka aan ugu jecelahay xaggayga loogu jecel yahay macnuu wuxuu isla tegayaa unka aan ugu jecelahay acjaluhum fitra ka ugu degdeg iyo ugu dhaqso badan weeye xagga afurka marka uu soomo soomka kolkuu ka afurayo hore u afura labadaa xadiis saasay isku raaceen sunnayaashii waxaa ka mid a qofkii marka uu had iyo jeer kolka uu soo soomo inuu dhaqso u afuro kolkay qoraxdu dhacday la xaqiijiya in qoraxdu dhacdo istixbaabu tacjiil ilfasr arrintaasi inay sunno tahayna waa la isla waafaqayo culimada islaamku waa isla waafaqeen kol haddii la xaqiijiyey qoraxdii inay dhacday oo dee dadkii siqada ahaa ee arkayay mid ka mid uu yidhi waa dhacday libidha qoraxdii saasuu ajrigu ku fiican yahay sunuhuna uu dhiirinaya alkhayru lmushaaru ilayhi huwa itibaacu sunna sunihii nebigoo la raacayo weeye khayrkanuu sheegaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam sunnaha rasuulka la raacayaa khayr bay ummaddu hirqata haddii sunnaha la khilaafana dee bidca la darsanaya bidcana waa shar walaa shaka ana sababa khayray dunya waalaakhira wa anahu sababu khayray dunya waalaakhira laa yazaalu diinu ظaahira ma cajala الnaasu اlfidra liana alyahuuda wالnasara yuakhiruuna alifطaar ila اshtibaaki الnujuum ilaa xidigu ay soo wada baxaan ay isdhex galaan nimankaasi may afuri jirinoo afurkooda aad bay dib u dhigi jireen yuhuuddu marka dadka muslimiintiina waa inay dadejiyaan wey lidalik baa mucjizaadkii rasuulka arrintan ahayd saa uu sheegay baa dadka aan badayna had iyo jeer ay yeelaanoo dariiqadaa yuhuudda ay maraan qawluhu tacaala uma atimu siyaama ila lleyl fahada yaqtadii ana alifbaara cinda guruubi shams marka aayadda lafdigeeda la eego luqa ahaan erayada luqada iyadoo laga faa'iidaynayo wuxuunay waafaqsan yihiinuun sidan sunnuhu u caddeeyey oo xagga hore ilaahay muxuu ihi wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhaydu alabyadu min alkhayd alaswadi min alfajr uma atimu siyaama ila alleyl labadiiba markaa aayaddu ay kala qaaday oo xagga hore ilaahay wuxuu uhi wakuluu washrabuu xataa aayaddu xataa bay isticmaashay xaggan dambena uma atimu siyaama ila leyl aayadii labadii shee maaratay aayaddu ay isku xidhiidhaysay midna waxaa loo isticmaalay xataa midna ilaa macnaha ay kala faa'iideeyaanba ah xataa inay keeni karto in kaayada iyo mubigu isdhex galo ilaana inay is-ag joogsadaan oo haddaad tidhaahdo sirtu xataa dakhaltu lmadiina waxaa loo fahmaya inaad bartanka gaadhay acmaqta fiiha laakiin haddaad tidhaa sirtu ila almadiina koonahan ku joogsaday baa loo qaadanaya wax kale oo mulaabis oo ku lifaaqan oo sii qariino kale haddaanay jirin marka waata ibnu cabaas ninkii weydiinaya u lahaa ka waran marka aan suxuuranayo waan yar shakiyaa talo waagi ma baryay mise ma uu baryay waa kii lahaa cun oo cun xataa laa tashuk ilaa uu caddaado xataa yatabayana baa layihi oo iftiinka aad dhex gashaba oo uu ku caddaado maarata laakiin qaybtan dambe ilaa haddii la yidhi waa inay dan tiraacdaa marka sidaa aayaddu ay sheegayso luq ahaan looga fahmayo buu xadiidka rasuulkuna cadeeyey sala allahu calayh wasalam inaga waxa ay odhan jireen dadku maaragtay maqrib daruureed iyo dumaal midna laguma degdego waa run marka dee daahirka la eego dumaasha waxba ka sheegi mayne maqrib daruureed isba wuu sheegi doonaayo waa kan xagga dambe ku yar baraarujinaya in hubsiina uun ay tahay laakiin tii baan meesha qabanaynin xaadda in xaadda la eego marka waxaa la afuraa xaaddu ay qarsoonto dee kolkaas inahaagii xaaddii arki weydo waa habeen dham wey marka taa meesha laga saaro waa in jaaniska si looga faa'iidayn karo marka hore loo afuro ayaa laga gaadhsiin karaa afur wanaagsan iyo maqribkiiyo waktulfadiiliisi uu joogo kolka la aadaamo toban mirina wax la cuno maqribkiiyo weli sidiisii u joogaa la gaadhaya alaklu wanaxwu maca shaki fi uluuci اlfajri jaa-is wاlifطaaru maca shaki fi shamsi laa yajuuz farqigaasaa udhaxeeya oo labadan macnaha matal adigoo waagiyo xoogaa aan waxba kuu caddayn waad iska cuni karaysaa buu kuleeyahay laakiin xaggan ilaa ay dam tidhaahdo lama cuni karo lama cuni karo waxaa lagu soconaya qaacidadii sharciga ahayd ahayd alslu baqaau maa kaana calaa maa kaan arrin waliba sidii ahaabuu ku soconayaa habeen baa inoo soo socday ilaa maalinku inoo caddaanayo habeenkaasaynu isku qancinaya maalin baa inoo sii socday ilaa habeenku inoo caddaanayo maalinkiibaa inoo soconaya fiihi isbaatu sifati lmaxabati lilahi tacaala isbaatan yaliiqu bijalaalih waa masale kale oo kasii yar faa'iideynaya oo maaragtay tawxiidkii ah oo in sifooyinka ilaahay loo sugo aan laga anfiyin taasuu baraarujinaya waayo marka taasina waa sunne se u baahan tahay dee qofka afuraya amaba dadka had iyo jeer u adaamaya ummadda ee baraarujinaya adaan ku baraarujinaya afurkii haddii idaacad laga sii daynayo iyo haddii masaajid laga adaamayaba in lala socdo waktiga bishii waxa laga yaabaa in shan mir udhaxayso oo maalintii horeysa bisha ramadaan waktigii la adaamay iyo marka ay sii dhammaanayso ciiddii soo dhowaanayso wakti shan daqiiqo la odhan karo ama mararka qaarkood toddoba daqiiqaba udhaxaysaba marka haddii halkii hore un lagu hayo dee arrin maaha hadday hore u socoto iyo hadday dib u socotoba dee waa in lala jaan qaadaayo meel la fuulaayo la eegaayo maxaa ka dhacay maalmahan taas in loola socdo wey oon meel un lagu haynun asaalatan ba xagga awqaadda ilaalintooda waa nooca oo salaada subaxda haddii kolkii hore lagu adaami jiray imisada ahayd ma afarta iyo barka shanta imika waxbaa iska bedelaya shanta iyo dheeraad buu sii soconaya marka waa qalad muadiniintu ay galayaan haddii meelun lagu hayo waktigii lama ilaalinin ila socod baa jire oo qoraxda way socotaa waktigu isbedelaya in lala socdo sunnuhu waa saas weeye afurka in dhaqso loo afuro waa xaggii waktiga wacan ibn canas ibni malik radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nabigu waxa uhi tasaxaruu suxuurta faina fi saxuuri baraka waxaa la cunaya suxuurtaa baraka ku sugan muttafaqu calayh waaya xadiidkanina sidaasuu xusay waxaa sunayaashii soomka ka mid ah suxuur ayaa ka mid ah waa sunayaashii wey marka ma ka mid ahaa arkaanta iyo waajibaadka iyo shuruudda kama mid ahaa taa macnaheedu waxa weye haddii qofkii uu suxuurto sunnihii mu-akadkaha aadka u wanaagsanaa buu waafaqay haddii aanu suxuuranin dee wuu soomaya dadkeenu waxay u fahmeen suxuurtu inay soonka ka mid tahay qayb ka mida inay oo qofku haddaan waa dadka caamada haddii aanu suxuuranin habeenkaa maba soomaya maalintii waaba faadir waa furanyahay war maxaa dhacay xalay baa suxuurtii waan ka seexday xalay bay idhaaftay suxuurtii oo dabeetana miyuu ma wuxuu u maleeyey inay soonka ka mid tahay ma wuxuu u maleeyey inuu baktiyayo gaajo daraaddeed oo aanu hayn karayn waa qalad fahmay marka sunnihii unbuu ka tegay laakiin wuu soomaya xadiidkaa saxeexay saasuu tilmaamay suxuurtii waaya marka asuxuur ah, fi saxuuri wa fi suxuur labadaba way isku soo arooreen iminka waxay noo qoran ama sida loo badan yahay alfatx bifatxi siin marka haddii la idhaahdo fi saxuur waa wixii la cunayay haddii la idhaahdo fi suxuur oo siinka la godana waxa weeyaan ficilka laftiisa waa alwudu waalwadu farqigii maaragtay ama wuquud iyo waquud waa sida macruufka waa luqa alcarabiya marka haddii la idhaahdo fa ina fi saxuuri baraka raashinkaasi waa barakaysan yihiin haddii siinka la godana waxa wey ficilkaa la samaynaya iyo cunadaa lafdigeedu waa cuno barakaysan weyn suxuurta haddaba markan la suxuuranayo ma aha in la hidigo shardi ma aha in maaragtay qofka uu dibiro wax badan uu cuno ee haddii aanu abateed hayn wax yar baa sunnuhu ugu xasilaya xadiidkii abi sacuud waxa uu musnad imaam axmed ku sugnaa falaa tadacuuh walow an yatajaraca axadukum jurcatan min ma ha ka tegina suxuurtaa barakaysan qofku kaba bi'aba ha isku daya faina allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala almutasaxiriin ilaah iyo malaa'igtiisu waxa ay ku salliyayaan dadka suxuuranaya arrin weyn wey marka taasina haddii aada maaragtay eh, abateed u weydo sharaab iyo biyo iyo wixii aad kari karaysa ظاهر الحديث وجوب السحور ولكن صرفه عن الوجوب إلى الندب هو ما ثبت عن مواصلته صلى الله عليه وسلم هدي أمر كان لأوران لها أمر بو بحي النبي السحور تبوي والأمر يقتضي الوجوب إلا أن يوجد صارف أمر كوحو كان إنه فع وحال يسمر يا واجب نقضاء هدان لهلين وحكدوا وحكدوا لهلي ورسولك صلى الله عليه وسلم isagoo suxuuriya casho iyo afurtoona cunin buu isugu bixiyey mararka qaarkood marka taasi waxay tilmaamaysaa inaan waajib ka tegin arrintu ay sunno un tahay ibnulmundirna ijmac buu sidaa kusoo naqilay in ay waajib aan ahayne sunno tahay un suxuur albaraka alxaasila min asuxuur ma fiihi min alimtithaali اlamr alsharci fadaacat اllahi tacaala huwa imtithaalu amri wajtinaabu nahy marka barakada ku sugani waxa weeye nabigu sheegaya waa sidii khayrkii aynu kusoo xusaynayo waa daacada mar haddaad ilaahay rasuulku waxay ku amreen ka tala qaadato oo aanad fudaysanin barako weyn oo ajriya ayaa ku jira oo kayd aakhira barakada labaada ku jirtaa waxa weeye dee qof suxuurta iyo nidaan suxuuran isku tabar noqon maaya xagga marka la eego tamarta jasadiga ee jirka ah qofka hadduu fiidkii un wax cunay iyo hadduu waa ku dhowaadkii wax cunay dee waa kala duwayn oo marna wuxuuna ka maqanba dee nin quraacday buu ku dhow yahay oo qadadii unbaa ka maqan marna quraacdii iyo qadadiiba way dhaateen bay ka dhigan marka soomkiina si wanaagsan buu iskaga xijinayaa qofkiio wuu iska shaqaysan karaya dhib dareemi maayo salaatu lfajri maca aljamaaca inuu qofkii la tukan karo salaadii subax inuu la tukan karo jamacii waktigii fadliga badnaana uu tukanayo taasina waxay iman karaysaa marka uu qofku u dhaweeyo xagga dambe sida sunahayna waxa weeye in lagu dhaweeyo waaga oo zayd ibnu thaabit haddii la weydiiyo la yidhi suxuurtii nebiga iyo intee u dhaxaysay salaadii subax qadru khamsiina aaya ayuu ku fasiray markuu inoo soo dhaweynayay ilaa c co five iyo saacad lama haynin berigaas waxa wax ku qiyaasayeen ama misaalkiiyo tusaale oo dhan ah shayga kaydka inoo ah aynu haysanay qur-aanka kariimka konton aayadood in la akriyo marka qadru hamsiina aaya ah maba badnaba haddii la idhaahdo waa rubuc ama waa toban mirar waa muddo kooban kolkaad ka cadayso dee intaad xamaamka gelaysa weysanaysaaba aadaamkii ka hadhay arrinkaaguba waa isku hagaagsan yahay kolkuu qofkii salaatuleylkii dhammaystay kadibna suxuurtay salaadiina si wanaagsan usoo tukaday dee haba iska sii shaqo tago waa barakooyinkii kamid laakiin hadduu qofkii waa siday soomaalidu idhahdo shan iyo tobanka horena labiyo tobankaa la suxurta shan iyo tobanka dambena waagaa la iska ilaaliya ila riwaayooyinka caamada inaynu soo warinaa waxay keenaysaa in la saxee weli kamay sii wada fuqin dadka marka labiyo tobankii uu qofki wax badan cuno wuu dee fuurayaaba salaad subaxda ma jirtaba aka aada u sax midkeeday leedahay waaya fi suxuuri min mukhaalafati ahli lkitaab waxaa ahlu kitaabkaa lagu khilaafaya yuhuudda iyo nasaarada ogabay ninkaa ilaahay diiday inaad adiguna diidaa arrin weyn weyn oo diin ah qofkaasiba haddii uu ilaahay diiday oo uu ku gacan sayday iyo sharciga iyo rasuulka midna casahoo baa daba soconaya lidaalik buu mutaystay qofkaas hadduu iyaga isku shabaho dhaqankooda iyo fikirkooda iyo waxooda in liiskooda lagu qoro man tashabaha biqowmin fahuwa minhu marka mar walba nasku waxa uu ka digayaa nimankaasa waxaa samayn jire iska daaya iska daaya iska daaya baa laleeyahy allahuma ilaa inay de inagu soo doontaan masalo sharciga mooyaane masalo sharcigeenu u dhigaya hadday iyagu sameeyaan dee loo dayn maayo waxaynu ku adeecaynaa sharciga ina fasla maa bayna siyaamina wa siyaami ahli lkitaab aklatu saxr suxuurta oo wax la cuno wey qowluhu faina fi saxuuri baraka daliilu calaa ana albarakata takunu fi lmakhluuqaat wadalika bixasabi ma wahabahu allahu tacaala min alqudrati walmu'ahalaati walmanfaca faqad yakunu fi linsaani barakatun ima bicilmihi waima bibadanihi waima bikhuluqi waima bimaali marka dee wixii xalaala ee aada cibaadada ilaahay ugu xoogaysanayso ee aada khayrka ugu tamarinayso barakuu leeyahay sida uu shar iyo dhibaato u leeyahay iyo dembi wixii aada khayrka u kaashanayso marka raashinkan iyo dacaamkan nicmada ilaahay rabbi uu ku siiyey kolka aada khayrkii u kaashato waxa uu noqday mid barakaysan oo ajri aad ka helaysa wa can salmaana bni caamirin addabiy radia allahu canh can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama qaal nebigu waxau uhi idaa afطara axadukum idaa afطara axadukum midkiin hadduu afuro doono inuu afuro falyufir calaa tamr timir ha ku afuro fain lam yajid haddaanu timirtaa helin falyuftir calaa maain biyo ha ku afuro ha ku horraysiiyo fainahu dahuur isaga ayaa nadiifa rawaahu alkhamsa wasaxaxahu bnu khusayna wabnu xibbaan waalxaakim waalxadiidu saxiix ha la afuro waktigii habboonaa sharcigeennu waxa uu ka warramayaa nabigu inoo jidiyay calayhi salaatu wasalaam shay walba waa laynoo cayimay waa laynaga xil qaaday wixii aynu kala doordooran lahayn ama aynu ijtihaadba gelin lahaynba waxa ugu fadli badane qofku raashinka uu ugu horraysiinayo bilowga wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam amrayaa ummadda in timir uu noqdo timirta in lagu horraysiiyo calaa tamratin maaha laakiin waa calaa tamrin waa jinsiga uun ilan mufradka iyo jamaca waa waxyaabihii lagu kala farqin jiray taaba oo kale sida albaqar watamr mufradkana taabaa gelaysa jamacana taadaasa laga jaraya marka macnaheedu waxa wey jinsigaa kolba qadarkii uu koro iyadoo dee sunnana tahay witri iyo tiraisina inuu ku afuro haddii taa la waayo lan dadku ma wada haysto timire oo marna duruuftaan u saamaxayn marna meeshaan laguma haynin be waxaa lagu afurayaa biyo biyahana waa haddii uu helo haddii u waayona dee waa calafkii wixii u helo faxasaba duruuf waayah sidaasuu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam nebiguna dee waa ilaahay baa u laqimaya wixii xikmaddu ay ku jirto oo xikmadda la siiyey buu ina soo gaadhsiinayaa wixii uu ummadda fare uu kula taliyo waxaa ku jira caafimaadkii ruuxdaa ku jira caafimaadkii jirka ayaa ku jira dhan walba isaga laftiisuna sidanuu inoo amray ficilna wuu ku fuliyey sida anas tilmaamayo kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam yuftiru calaa calaa ratabaat xoogaa xasiida wey timira fain lam yajid facalaa tamraat fain lam yajid xasa xasawaat min ma haddii uu markaa helayo wuxuu ku afuri jiray timirta teedan xasiida cusub hadduu waayana timirtan kale haddii uu markaa aanu helinna xantoobooyin biyaa ayuu qaadan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam marka waa sunna wey ibnuqayim sida uu kidibki nabowi uu ku tilmaamayo waxaa halkan ku jira xikmaddeeda faa'iido badan oo timirtu ay u leedahay jidhka ayaa meesha ku jirta marka waa naxariis nebigu calayhi salaatu wasalaam ummaddiisa u naxariisanayo u naseexaynayo inuu u sheegay wixii diintooda iyo jidhkooda labadaba dan u ah faina tamra muqawin lilkabad mulayin liabc wa huwa min aktar istimaari taqdiyata lilbadan dakaatirada casriguna sidaasay tilmaamayaano sonkortii qofka ka yaraatay de intii uu soomanaabay u kabaysaa macaankeedaas waqad ahbata ib xadiid صxة sunaة الرasuل الأعظم في الصyam والإfطاr فالصائم يستفيد سkر المنتkز المتنزل في khلايا جسمه وهبوط نسبة السكر في الdم marka xaaladeedii caadiga ahayd bay sokortii kusoo noqonaysa way waa إعjاaز العilم في الxadيث haddii taa la waana biyaha laftigooduna faa'iidadooday leeyihin calooshii bay nadiifinayaan iyo qudhigoodu tamartii iyo fuuqii ka yaraaday jidhkay usoo celinaya marka sidaa wey marka iyadoo lagaba yaabo qofka in mararka qaarkood uu timirtii u taalo oo biyihiina ay u yaallaan ayay dhacdaa ina inay ka yar muruxsato oo liinta iyo uu ku horeeyo saambuusahanoo dadku ay yaro jecel yihiin iyo markaa ogabay wuu dambaysiinayaa timirtii iyo biyihii laakiin wuu cunayaa marka meeshii waxaa ka baxay sunnihiibaa ku dhaafaya marka kol hadday kuu yaallaan ku bilow ku bilaabidda lafdigeedaa sunnuhu ku jiraa si kale kolka loo eego haddii xataa qofku caafimaad ahaan dadka qaarkood ba calooshu ay xanuunaysa iyobaa timirtu laga yaabaa inay dhibto marka ha yareeyo oo midh baa ku filan dee uu sunnaha dabiqaadiisa un uga qasto inuu badiyaa daruuri maa وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم عن الوsاal nebigu wuxuu diiday xidhiidhinta soomka la isku xidhiiriyo habeen iyo maalin iyadoon habeenkii baa la cunaynin can ilwisaal in la isku xidhiidiyuu diiday faqaala rajulu min almuslimiin nin muslimiinta ka mid a ah, rakala dhiirane ayuunbaa soo boodo wuxuu yihi fa innaka tuwaasilu yaa rasuula allah hadda adiguba nebi alla waad isku xidhiidhisaa waana lagugu dayanayay bal waa sidee qaala wuxuu uhi waayukum mili oo kiineeba ila mid ah ina ila mid noqonaya xagga awooda iyo isku xidhiidhin farqi baa jira wuu sheegay nebi fusila alkalaam walam yuusal macnaa xarfulcadaf ma jira fasli baa jira waxa weye liana fii niyata su-aal waxay odhan jireen culamaa lbalaaq macnaa su-aal baa ku jirta oo sideenaan kula mid noqonayn ama sideenaan kula mid ahayn maxay noo kala farqiya jawaabtii waxa weeyaan inii abiitu yudcimunii rabbii wayasqiini inii abiitu de habeenkii baan hoydaayoo aan waa yucimunii rabbi ilaahaygaa i raashimayo wayasqiinii i cabsiinayo oo cabitaanna isiinaya cuno iyo cabidba iyadoo ha isiiyeen waagu i falamaa abog markii ay diideen ay ku adkaysteen an yantahuu inay ka caga dhigtaan iska daayaan can ilwisaal isku xidhiidhintii markii ay e, jeclaysteen waasala bihim yowman maalin buu isugu xidhiidhiyey maalin buu kii hore u dhaaciyey uma yawman mid kale oo saddexaad buu ugu daray uma ra'w lhilaal bishii bay arkeen nasiib wanaagooda faqaala markaa nabigu waxau uhi low ta'ahara alhilaal haddii bishani ay sii yar hakan lahayd oo maalmo sii dib dhici lahayd lazidtukum waan idin kordhin lahaa waa idinku daldali lahaa soomkaad deen weydeen kalmunakili lahum isagoo ku cuqubaynaya ama ku yar ciqaabaya ku adkaynaya xiina abow markii ay diideen an yantahuu inay iska daayaan markii ay jibadu qaaday jibadoodaa bal inay ka jawaab helaan buu doonayo markaasuu hi wada waaye oo haddana wada saddex cisho markay marayaanbaa bishiiba dhammaatay waan wadi lahayn buuri bal waxaa idingaala aragteene haddii aa maaragtay aan isaa u dhammaan lahayn waayahay marka xadiidkani waxa uu diiday in soomka laysku isku xidhiidhiyo waa naxariista sharcigu dadka unaxariisanayo manaa inaad wisaalku waxa weeye halkaad caawa wax ka cuni lahayd maanta adoo soo soomanaa inaanaad waxba cunin oo berrina aad sidii ku soomto dee saasuna adu wado ilaa halka ay kula gaadhayso ama aad karayso waa la diiday sharcigeena waa mamnuuc weysaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu maaragtay asxaabta ugu diiday waxaanay ka mid tahay shareecadda ood maslaxadda dadka iyo wixii ay kari karayaan loo soo dejiyey oo loo diidayo mashaqada maa jacala calaykum fi diini min xarag yuriidu aayadkii bay ku jirtaa soomka ka warramaya yuriidu allahu bikum lyusra walaa yuriidu bikum lcusr fudaydku ilaahay idinla doonaya isagoo weliba waxyaabahan idin saaray oo sakaalisan idin saaray haddana fiiha mashaqa caadiya walaysa fiiha mashaqa kayru caadiya mashaqada ku jirta cibaadaadkani iyo takaaliiftu waa mid caadiya oo aan kayru caadi intay kayru caadi noqoto rugsadiiba imanaysa marka yusri baa ilahay idinla doonaya iyo in naftii lagu edbiyo oo taqwadii ay ku hesho waa altaysiir fi lcibaada watashiil abqa lilcamal sideedabana camalka intaad karayso haddii aad qabato waanaad ka daarayn waad joogtayn karaysa haddii kale oo aada isasaarta low wax culus oo aanad qaadi karayn wuu ku fayaa qof waa macruuf xadiidku waxa uu markaa tusinayaa calaa taxriimi alwisaal bisiyaam alyawm aw ilyawmeyn ereygaasuu ka cabiro sheekhu inuu xaraam yahay waa arin qofkii markaas karaya ee doonaya inuu wisaal sameeyo ilaa saxar ayaa la ogolaya inaanu suxuurta dhaafo hadduu afurkii iyo casharii dhaafo suxuurta yuu dhaafo suxuurta waa xaqun naxariista sharcigana ha ka faaidaysta waalxikma fi nahyi can ilwisaal xikmadda ku jirtaana waxa weeye hadduu qofkii maanta karuu berri karo sawma sii socdo insaanka cudur baa imanaya gabow baa imanaya dabeedna dib buu uga soo dhacaya meeshaa dalcadda u isku qaado qofka bani aadamkaa baaqadiisa iyo jumhuurku iyo dadku intooda badani waxa ay kari karayaan ayaa sharciguna uu ku salaynaya annaadiru laa xukma lahu haddii dadka qaarkood ay karayaan kuwa laguma salaynaya inta faraha badan arrinkani uu ku adagya ayaa la eegaya alwisaal xidhiidhinta uu nebigu xidhiidhiyey calayhi salaatu wasalaam waxa uu inoo tilmaamay inay ka mid tahay khusuusiyaadkiisa waxyaabaha u gaara rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa markaa ina tusinaya arrin isaga u gooniyanaysa oo aan lagaga dayanayn macnaha wixii uu nebigu sameeyo waa laga dayanaya haddii aanu daliil soo aroorin in arrintani khusuusiyaadkiisa ay ka mid tahay waxa halkan aynu ka qaadanoo kale haddii qoraxdu dhacdo masalan qofkii inaanay macnaheedu hayn inuu afuray haddii habeenkii lasoo galo oo habeenkii uu qofkii yimaado macnaheedu maaha inuu soomkii dee inuu afuray ma looma tixgelinayo walaa yaxsulu bihi lifbaar ila haddii kale wisaalba ma jireen ee marka uu afuro ayaa la odhanaya wisaalkii waa ka jaray ama u ba wixii nebigu uu sameeyo arrimaha iyo shayga uu inoo dejinayo lagaga dayanaya nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa laga dayanaya haddaanu shay khaasa daliil tilmaamo saynu horaba usoo sheegnay inuu khaas waxaas isaga ku yahay haddaanu jirin hadduu daliilkaasi jiro sida kanoo kale weeyaan lagama dayanayo khusuusiyaadka nebigana dee culimadu si gaara ah bay maaragtay uga hadlaan siiba suurat alaxzaab ayaa ay kaga hadlaan ilaa afartan arrimood oo khusuusiyaadkiisa ka mid oo ah. qaarna ambiyadii hore uu kala gooni ahaa oo uu kala dheeraad yahay ama kaga duwan yahay qaarna ummaddiisa uu kaga duwan yahay waana ka suyuudi dee risaalada ka alifay alkhasaais alkubraa khilaafka culimadu macnaha ay ka warrameen ay iska weydiiyeen nebigu calayhi salaatu wasalaam odhaahdan uu yihi ilaahay baa raashinna isiiyo sharaabna isiiya xulo wacankee mid maadiyada cunadan iyo cabidani ooaba la waraabinayo la cabsinayay mise waxa weeyaan macnawiyaadkiisa laba qowl bay culimadu leeyihi qaarkood xagga daahirkay raaceenoo waxay leeyiin waa dacaamun washaraab alxisiyu waa cunno iyo cabbi jira lafdigay raaceen waxaad si moodaa in loo badan yahay xagga awoodda iyo tamarta ayaa ilaahay ka dhigayaa nebiga qof wax cunay oo wax caday oo kale isagoo cunayo xabriya lama arkaynin tabartaasa ilaha u siinaya sida marar badanba rasuulka sala allahu calayh wasalam ama in badanba dee ummadda uu uga xoog badnaa xataa jir ahaan uga xoog badnaa toban sagaalkiisa dumar oo hal habeen isu wada maraya oo jimaac ahaan kula kulmaya taasoo dee qof caadiya aan ka suuroobayn wixii asxaabtu kari waayaan hadday dagaal tahay iyo hadday dadaal tahay ayay maaragtay uu nebigu qaban jiray aada garanaysa ragkiiga xoog badnaabaa isxariifiyeoo nebiga yidhi ma ii bixi abishaahin waabaan filayaa waa kii saddex jeer mise laba jeer buu ku miitay oo uu legday macnaa awoodda nebiga calayhi salam uxud baad axzaab dhagaxii la duqayn kari waayo ama la jajabin kari waayo dibbaha idhiiba un budha dhalsiifuhu ka dhigay waaya marka waxyaalahaasoo kale la midto xagga cibaadaadka iyo tabarta loo siiyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayuunbay tan inaba la mid noqonaysa salaadii baynu kusoo maraynay inuu sunno isu taagay oo uu ku akriyo shan jis iyo dheeraad hal ragcad hal ragcad inuu ku akriyay suurat albaqara wa aalu cimraan wa suurat nisa shan jis iyo dheeraad mise jis baa ku jira alislaamiin sayaquul tilka rusul kuldacaam walmuxsanaat laa yuxibu shan jis iyo laa maqraha marka sanajoog keli de waa imisa saacadood baa la odhan karaa haddii nusa saace lagu dhufto de waxa weeye saddex saacadood oo dhow dhow inuu hal sanajoog u taagnaa nebigu alayh slam marka almuhim waa tamartaa ilaahay uu siiyey nebiga marka haygu daba lumina wey yaan lagu daya وعn abi هurayرaةa رaضي الlaه عanهu qaala qaala rasuul الlahi salى الlahu عalayه wasalam nabigu waxa uhi man lam yadac qofkaan iska daynin aan ka hakanin qawla zuuri hadalka dembiga waalcamala bihi iyo isticmaalka uu isticmaalayuu ku dhaqmayo waljahla iyo macno darada iyo inuu qofkii dadka ku xadgudbo waxaan aanay ka mutaysan u yeelo qofkaan intaa iskaga tegin falaysa lilaahi xaaja ilaahay muraad kama laha fii an yadaca inuu iska daayo qofkani acaamahu wa sharaabah cunadiisa iyo cabidiisa cunadiisa iyo cabidiisa inuu iska daayo u ka afxidhnaado isagoo wixii kale xumaa daldalaya iyo afxumadii ilahay muraadkama laha rawahu lbukhaariyu waabu daawud wallafdu lahu sheekha dambaa lafdigana abu daawud waaya xadiidkana saxiixi waxa uu tilmaamaya marka la leeyahay alimsaak can lmufdaraat oo ah rukniga labaad waxa uu qofku ka afaysanaya ma aha cunnadii iyo cabidii iyo jimaaci oo qura laakiin bahalkii dhibka badnaa ee carabka la odhan jiray kaasina waa inu soomaa alisaan ee khatarta badnaa oo uu ka soomaa wixii la odhan jiray dicaayada oo soomaalida waxyaabaha aada inoogu badan kaftankii faraha badnaa oo had iyo jeer kaftanna beenunba iskaga soo eh, iyo bumbuurin baa iskaga jira isku dirtii xantii dadka waxaasoo dhib badan inuu qofkii bisha ramadaan eh, amaba markuu soomaya sunno iyo faral mid kasta haada inuu joojiyo mar walba waa xaraam laakiin xaraamta waktiyo ay sii xun tahay baa jira goobta fadliga badan iyo waktiga fadliga badan hadduu qofku joogo xaraamtii mar walba xaraam tahay iminkana way sii xunta waay saasuu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam qofkan mar hadduu iska day waayo qowlu zuur hadalka dembiga iyo isticmaalkiisa iyo jahliga oo macno la-aanta ah ilaahay muraadka ma laha raashinka iyo sharaabku iska daayey bal hadduu afkii hayn waayey xubnihii kale inuu shahawaadkii ka hayo wa shahwat lkalaam ila wixii waa shahawaad simanun shahwat lfardi wa shahwat lbaطni wa shahwat lkalaam wa shahwat samci wa shahwat annadar waa baahiyo jira marka baahi walba waxaa la doonayaa fi xuduud alxalaal inay xalaasha ku egaato aanay xaraamta u tallaabin araggii iyo maqalkii maqalka laftiisii wixii xaraamta ahaa waa inaana dhegaysanin sihii iyo balaadii ay kamid ahaayeen qod iyo araggii oo dee maragta isaguna macsiyadii qofkii ka laabo marka kaasuu la mid yahay inuu qofkii ka joogsado cunadii iyo cabidda un ha u fahmi waayo waa soomka qiimaha badan ee maragta fadligiisu uu aada u badan yahay qawlu zuur waxa weeye hadalkii baatilka ahaa fayadkulu fiihi kulu kalaamin muxaram min alkadibi walkiimati walnabimati washahaadati الzuur wاsabi wاshatmi wagayri dalik nerkis bay iska dhigaan dadkii oo marka uu qofku soomay hayla hadin buu leeyahy ninkii wuxuu leeyahay reerkiisa iyo ciyaalkiisa aamusa waan soomanahay meesha nin sooman baa jiifa wax hadli karaa ma jiro kii hadla uu caayaya habartiibuu qarmacaya kii uu suuqa la shaqaynaya hadalka ha igu badinin buu leeya waa soomanahay marka waktigan la soomayay bay muslimiintu jihaadi jireen oo hawlaha adag la geli jiray futuuxaadkii caalamlislaami soo maray oo dham wuxuu u badnaa bisha ramadaan marka yaa loo fahmi inuu yahay wakti eh, qofku isdaciifinayo oo wax walba uu dhigayo ah, waa wakti la doonayo naftii in la carbiyo oo ah, tababar ay qaadato oo maaragtay janis uu faa'idaysanayo qofka waay marka markhaati beenaalaha beenaalahoo dhan inaan oo keliya inaan lagu soo koobin qawlu zuure sidaa sheekhu uu caamka uga dhigay waa hadalkii muxaram oo dhan marka aljahlu waa ضid اlxilmi min asafahi bilkalaam alfaaxish waa hadalkii liita iyo xikmad daradii iyo bilaa macnihii iyo dulqaad daradii الصiyaam maca alkalaam اlmuxaram ظaahiru صxa waأdaء اlwaajib can saaxibi إid أnahu laysa min almuftiraat اlxisiya culimadu waxa ay u badan yihiin inuu dee ajrigii kalaamkaa xumi wax ka nuqsaamiyo mooyaane soomkii in aanu jebinaynin allahuma ilaa mid baa laysla waafaqsan yahay kalaamka qofka ka soo baxay inuu jebinayo haddii uu gaalnimo yahay waa laysla waafaqsan yahay diintiibuu caayay nebiguu caayay wuxuu ilaahay buu caayay subxaan allah haddii dadka waxaasi ay kasoo fulaan qofkii soomkii waa ka jabayaa maalinka inta harayna waa inuu afhaysto oo aanu waxba cunin soona qaleeyo ila uu gaaloobee dibna waa shahaaduu islaamo waayo taasi waa mid waysadii iyo salaadiiba ugu jabayeen laakiin hadaladii kale caydii iyo waxyaabaha dadka in fara badan ka yimaada iyaga ajrigii soomka ayaa yaraanaya saa daahirka xadiidka laga fahmayo daahiryadaa ku tegey in uu maaragtay ehm, kalaamkaa ah xun jabinayo ehm, aan ahayn inuu soomka jabinayo daahirka xadiidkan ayay maarata saa ka fahmeen bay leeyi waay marka aada loo ilaaliyo way iska badan tahay runtii way iska badan tahay in dadka afkoodu aanu isbedelin iyadoo la sooman yahay oo sidii hore dadku ay ahaadaan weliba bahasha xanta la idhaahdo xanta arrin aada u khatar badan wey culimada iyo caamo isku wada dar wax ka nabadgelaya wuu yaryahay arrintaa dadkuna waxay iska odhanayaan maxaad sheegaysaa waxa weeye xooluhuna waa cawsdaaq dadkuna waa xandaaqe macnaa waaba xalaashiiba hadday halkaa gaadho waa sidee dadku xoolaha xooluhu udaaqaan cawska ay dadkuna xanta udaaqaan tanaciliisdayn mayse waa la isbajaasaya waaba xalaashiba arrin aada khatar badan wey waaya markuu qofka walaalkaa dhex galana shabakadaa xidan kolkuu galana adigoo aan waxba caayin cunsina u samaynin min fadli inaga yaree baashaa inaad tidhaahdo u naseexayso wey wanusa likulli muslim waryu ajriga inaga risinay iska daa inaad tidhaahdo saa ugu dhigto wacan caaishata radia allahu canha qaalat كان النبي صلى الله عليه وسلم نبي محمد وxau ahaa يqبل xaaskiisu dhunkan jiray وahuوa صائم isagoo sooman ويباشiر waa la ciyaari jiray وahuوa صائم isagoo sooman ولaakinahu نبi محamed say leeda caaisha نبi محamed wuxuu ahaa ولaakinahu kaana nebigu wuxuu ahaa أmlakaكم ka idinku hanasho badan liirbi saabaankiisa iyo xubinkiisa cawradiisa iyo xubinkiisa mid idin haysasho badan oo aan cidi gaadhaynin min naftiisa ka adag buu ahaa waa soona khatara wey muttafaqun caleyhi walafdu limuslim wazaada fii riwaaya fii ramadaan haddii la odhan lahaa malaa waaba soomkii sunnaha ah. riwaayadan waxay caddaysay ramadaan inay waxa uu ka jawaabaya xadiidkani qofkii soomanaa mucaamalo intee leeg baa dhex mari karta isaga iyo xaaskiisa haddii uu qofkii sooman yahay iyadii ama ha soomanaato ama yaanay soomanaaninbe aduu qofkii soomanaa labadii lamaanaa isku lamaana ninkii iyo xaaskiisii mucaamalo intee leeg baa dhex mari karta haddii la diiday kollayba iyadoo xaraam bu ahaa jimaac iyo galmadiiy wixii kale ka sokeeya maxaa ka xalaal noqonaya waay marka xadiidkani wuxuu sheegay nebigu eh, xaaskiisa inuu dhunkashona samayn jiray mararka qaarkoodna mubaashara markuu la ciyaari jiray ayaa maaragtay xadiidkaas tilmaamay marka waxa uu tusinayaa in arrintaasi ay bannaan tahay bisha ramadaan laakiin dee lifaaqa ay u samaysay caaisha eeg waxay tidhi walaakinahu kaana amlakakum lirbi sida rag badani uu noqon lahaa isagu ma ahayne naftiisa wuu ku kalsoonaa lagama yaaba in inuu ku dhaco xaaraam isku xejinaya nebigu calayhi salaatu wasalaam lidalik bay culimadu laba u kala qaadeen qofka aan arrintan dhaqaajinaynin ee isuba inaanu xaaraan ku dhacaynin iyo jimaac bisha ramadaan aanu galma samaynayno xaaska aanu jimaacayn qofka taa kalsooni ka qaba ee naftiisa ku kalsoon waaba sida odaygii weynaa bay yidhaahdeen wuu samayn karaa kii laakiin man xaama xawla alxima yushiku an yaqaca fiih aan naftiisa aamin ka ahayn waa xaraam ha iska daayo waa shayga laga qaadanayo maqaaladan caaishana radia allahu canha baasha nafina waa iska daciifad marka meelaha qaarkood ay gaadho waabuu iska adkaanayaaba in xarig lagu xidhaa sidaa darteed xalku waxa weeyaan un meel hoose meel hore in lagu joojiyo inahaasu maaragtay soo yaro celcelinayaa sheekh oo uu xusaya ويؤيد هذا التفصيل ما جاء في أبي داود من أنه صلى الله عليه وسلم نهى عنها شاطا ورخص فيها لشيخ وقد قال الإمام الشافعي لا بأس بها إذا لم تحرك شهوة أثر نوعاasina itaalu leeyaba waa soo arooray nin dhalinyaraanaynu nebigu u diiday nin odayanaynu u fasaxay waxaase iyaduna meesha ku jirto la isla waafaqsan yahay haddii dhaqdhaqaaqa uu sameeyo oo kii nin ahaa xaalad abuurkaa uu galo fa anzala biyihii tarankuna ay ka yimaadaan waa ka jabay maalinkaa soomkii gafiyo dembina uu ku dhacay iyo macsiyo sidii qof raashin cunay oo kale maalinka baaqigiisa ha afaysto oo iyuu xaraamta sii cuni hana soo qalleeyo waxaase meesha ku jira haddii wax yar yarahoo kale ka yimaadaan oo biyihii taranka ka yar sidii kii aynu kusoo maraynay loo yaqaanay madyiga iyo wadyiga wixii loo yaqaano dhareerkaasi hadduu ka yimaado isaga ma jabayo soomka in allaha laa yastaxii min alxaq wey waa meelihii odayaasha halkaas waayo dhalinyarada ku adagta almubaashara aw التqbil biduni inzali maniyin walaa madin la tufsid soma biاlijmac في الحديث دليل على جواز ذكر الأحوال الجنسية عند الحاجة إلى ذكرها من إظهار حق وفقه في الدين ومن وصف للطبيب ونحو ذلك وأنه لا يعاب ذاكرا ذاكر ذلك للمصلحة arrimaha hoos-hoosta haddii laga sheekeeyo marka laga hadlayo masale dahaaro ah masale cibaado ah masale caafimaadka ah qofka laguma ceebeynayo afxumana looma arkayo waa si ragda iyo dumarkii saxaabiyaadka ah ay u weydiinayeen rasuulka sala allahu calayhi wasalam waa arrimaha ay dheeraad u lahaayeen xaasaskii rasuulka sala allahu calayhi wasalam waa waxa ilaahay uu faray markuu lahaa wadkurna maa yutla fii buyuutikuna min aayaati illaahi walxikma aayaadka ilaahay iyo xikmadda gurigiina uu ku akriyay rasuulku sala allahu alayh wasalam ummadda gaadhsiiya sidaa darteed bay uga xishoon caaisha radia allahu canha oo ay soo gaadhsiisay ummadda marka arrintaasina way ku wanaagsan tahay kollayba waktigani waa wakti cibaado aad ku jirto ilaahay u carquunane intii waxna kaa dhecdheci lahaayeen inaad iska dayso oo waktigaa cibaadada aad u banbaxdo maalinkii iyo ehm, intaad sooman tahay habeenkiina de waa kaa qur-aanka uga fasaxay oo maaragtay waa arrin banaanay wallahu subxaanahu wa tacala aclam